بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فعل مقيس المعد والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جرى وما على فعل استحق ماسدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا وقس فعالة أو فعولتان لفعول تكالشجاعة والجاري على سهلا وما سوى ذاك مسمع وقد كثر الفعيل في الصوت والداء المميد جلا معناه وزن فعال فليقاس ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا فعالة لخصال والفعال تداع لحرفة أو ولاية ولا تهلا لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلا bismi illaahi raxmaan raxiim culimo sagaaliyo afartan wasan ayuu cashirkeenni shalay ahaa oo masaadirta ulaaiga ah inagoon u kala qaadin saakinulcayn iyo mutaxarikulcayn inagoon u kala qaadin qiyaas iyo samaaci inagoon u kala qaadin mutlaq iyo muqayad inagoon u kala qaadin miimi iyo hayru miimi inagoon u kala qaadin mujarad iyo masiid maadaama cashiradeenii sagaaliyo afartan wasan aan ku soo dhiganay oo qiyaas iyo samaaciba iskugu jira halkan sheekhu wuxuu ku kala ku kala saarayaa intii qiyaaska ahayd buu dib usoo celinayaa wasankii koobaad muxuu ahaaye shalay aynu ka bilownay faclun buu had mar labaad sheegay faclun maqiis lmucaddaa waa kii ugu horreeyey cashirkeeni shalay waayo intii qiyaaska ahayd unbuu dib usoo celinayaa intuu ka aamusayna shaad bay noqonaysaa wuxuu ihi ficilka hulaasiga ee mucaddaha ah faclun baa qiyaasu a ah masderkiisa aclu markaad masterkiisa samaynaysid aclun ku keen akala sow mucadde ma aha akala waa maxay mucadde maxaan odhanaya akala markaa cunidda markaan leeahay aklun nasara sow heelin ma aha maxaan odhanayaa nasrun qatala sow dili wuu dilay ma aha dilidda maxaan odhanayaa qatlun fataxa wuu furay maxaan odhanayaa fatxun daraba wuu garaacay maxaan odhanayaa darbun wacadda wuu yaboohay maxaan odhanayaa wacdun wahaakada haduu ficilku facilo yahayna waa sidaasoo kaluun facilo oo mucada ah hadduu yahay laxisa wuu leefleefay maxaan odhanayaa laxisa laxsan laqima wuu liqliqay maxaan odhanayaa laqima laqman baan ugu dhawaaqaya saas faclun wasanka facli ihi maqiisulmucadaa mucadaha mid loo qiyaasanayo weeyi faclun wasanka facli ihi maqiisul mucadda mucadaha mid loo qiyaasanayo weey oo qiyaaska mucaduhu faclun buu iman maqiisu masderi lmucadda halkaa masder ha la soo geliya baa la yidhahdaa maqiisu masder alficli almucadda masder iyo ficil ha la soo wada geliyo faclun wasanka facli ihi maqiisu masderi lficli ficilkii masderkiisa mid loo qiyaasanayo weeye ficilkii almucadda la gudbiyey ee mafcuul bihiga qaadanayey ficilku hadduu mafcuul bihiba qaadanayo oo mucaddo uu yahay facli baa masderkiisa loo qiyaasani waynu ka baxnay ama facala ha ahaado ama ficile ha ahaado waxba u kala qaadi mayno facale iyo ficile midkuu yahay waxba u kala qaadi mayno facale iyo ficile kuu dooni ha ahaado facula iyadu laazimuun bay noqotaa facula maxay noqotaa laazimuun waxa ii dhiman markaa saddex ficil baa ii dhiman faculo oo iyadu laazime masderkeygii kamaynaan hadal weli sida qiyaaska u ah. ficilada laazimka ana kamaynaan hadal masderkeygii sida qiyaaska u ah laazimka ana kamaynaan hadal masderkeygii sida qiyaaska u ah laazim ayaa inoo dhiman laba mucadaa un baynu ka hadalnay facalo oo mucadaa ah iyo facilo oo mucadaa ah, ku keen daraba darbandhe xamidana xamdan dhe xamida xamdan iyo daraba darban faclun wasanka facli ahi maqiisu masderilficli ficilkii masderkiisa mid loo qiyaasanayo weeye ficilkii almucadaa la gudbiyey ee mafcuulun bihiga qaadanayey ereyga maqiis ah afar macno ayaa loo isticmaalaaye afarta macnee loo isticmaalo kaa aan ku macneeyey baynu hadda qaadanayna oo meesha ugu dhadhow inta kalena waa lagu macnayn karaa laakiin ma doonayna inaan ku baydhno inaan masder ka dhignaan heli karnaa darafyada labadoodii qaybo daraf makaan iyo daraf zamaan baa la heli karaa ismi mafcuul baa la heli karaa ereyga maqiisa hadda ismi mafcuul baan kuugu macneeyey wlfucuulu fucuul ligayrihi mucadaha gayrkii ayuu u sugnaaday wasanka fucuul asaw maadan arag fucuul waxaa loo qiyaastaa fucuulna ficil alla ficilka aan mucadde ahayn mucadaha kaan ahayn baa loo qiyaastaa fucuul haddaba waxaa la moodaa sheekheenu inuu ina leeyahay saddexda laazimba fucuulku keen ila wlfucuulu ligayrihi buu yidhi liayri waa liayri ayo liayri mucadda waxa aan mucadaha ahayn fucuulku keen buu ina yidhi hadda fucuulku keen waxa aan mucadaha ahayn imisuu noqonaya markaa waa facalo oo laazima facilo oo laazima faculo oo dhan iyadu laazimun bay noqon jirtay saddexdaa saddexdaa fucuul in lagu keenayo hadalkan ina moodsiinaya sow maaha war oo qura ayaa fucuul lagu keenaya facalada laazimka ah unbaa fucuul lagu keeni yaa ii dhiman markaa iyo facula yaa ka saaray haddaba ilan walfacuulu ligayrihi buu sheekhu yidhi hadalkani waa mutlaqe eh. ficilada yaa saaray beydka beydkan ku xiga eeg muxuu beydka beydkan kuxiga muxuu odhanaya ficiladu kaga hadlaya laazimkaa wuxuu ihi wamaa calaa facila staxaqa wamaa calaa facila masdaruhu in lam yakun daata cadin ficiladu haddayna mucaddo ahayn waxay xaq u leedahay kownuhu facala facalan ku keen masterkeyga buu ku yihi wuxuu ka hadlayaa ficilo laazima waxaa la ogaaday kolkaa haddaba walfucuulu ligayrihidan ficilada laazimka inayna ku jirin oo ficilada laazimka halkaa soo socotay gelaysaa ficilada lafteeda beydkaa beydka ka dambeeya eeg wuxuu yihi markuu ka hadlayeyna waqis facaalatan o fucuulatan lifacula ama lifaculta waqis facaalatan ow fucuulatan lifaculta beytkaasina muxuu si toosa u caddeeyey facaalatan iyo fucuulatan in ay lagu inuu aye iska leeyahay labadaa masder facula dee yaa soo hadhay laazimkii haddaba facaloo laazimaa soo hadhay saw maaha walfucuulu ligayrihi fucuulku waxaan mucaddo ahayn baa iskale markuu ina yidhi oo facala a facala ku qeyd ilan facilana wuu ka hadli doonaa laazimka eega faculana wuu ka hadli doona facala ayaynu fucuulka ku qeydaynaa haddaba facalada laazimka ah lix macno ama todoba macno hadayna ku tusin oo inoo imanaya fucuul baa lagu keeni maxaynu nidhi facalada laazimka ah facala markay laazim tahay lix macno ama todoba macnona ayna kutusaynin fucuul baa masderkeega lagu keeni jelasa maxaan idhaha juluusan kharaje maxaan idhaahdaa khuruujan qacado maxaan idhaahdaa qucuudan waqafo maxaan idhaahdaa wuquufan wajabo maxaan idhaahdaa wujuuban eekada waa fucuulan facalada laazimka ah fucuulan baynu culima ku keenaynaa fucuulan ayaynu ku keeni waa facala laazima laakiin lix macno yayna kutusin ama toddoba macno yayna kutusin wlfucuulu inu fucuulkan dib u yar dhigay ahaydoo toddobada macno uu soo horreysiiyo uu fucuulka dambaysiiyo laakiin wuxuu fucuulka usoo hormariyey isagu waa muطlaq facalada laazimkii laazim inay tahay unbaa muhiima macaanidaa gaarkaana ayna ku tusin isagaa fara badan wlfucuulu fucuul ligayrihi mucadaha ayrkiibuu usugnaaday wlfucuulu ligayrihi ligayri mucada mucadaha ayrkii fucuul ku keen mucadaha ayrkii oo laazimka ah fucuul laazimkaasi laazimka ficile miyuu yahay laazimka ficile muu yahay yaa inaga saaraya ila laazimka ficiliba waa ligayrihi une beytka soo socda laa haddaba ficule miyuu yahay yaa inaga saaraya ficilana beytka soo socda wlfucuulu fucuul ligayrihi ligayri mucadda mucadaha ayrkiibuu usugnaaday siwaa ficli sawtin ficlu sawtka mooyaane siwaa ficli sawtin ficilka ficlu sawtka a mooyaane culima hadaba si waa ficli sawtin markaynu nidhaa ficilku hadduu sawt iyo cod ku tusiyo fucuul laguma keeno bu ku isagoo laazima hadduu cod ku tusiyo fucuul laguma keeno ko fucuul facaladu markay laazimka tahay iyayna dhawaaq iyo qaylo ku tusinin hadday codba ku tusiso ficlu sawt ay noqoto fucuul lagu keeni maaye fucaal baa lagu keenaa fucaal fucaal daakan waa ficlu sawtka eh alfucaalu wasanka fucaal ah ayaa jalaa waadixiyey macnaahu macnihiisii daakan alfucaalu wasanka fucaal ah ayaa jalaa fayday buu ku leeyahay masderkiisii sheekhu wuxuu halkaa yidhi fucaal ayaa lagu keenayaa haddii uu ficlu sawt noqdo oo maxaa tusaale u ah waxaa tusaale waa nabaxa wuu ciyey aygii nabaxa masderka kabalkeena nubaaxan ciid sarakha wuu qayliyey qofkii qaylada maxaa la odhan suraakhan qaylo bakaa wuu ooyey ilmihii yaraa bakaa maxaan ku keennaa bakaa wuu ooyey bukaa'an cawaa wuu ciyey yaygii cawaa maxaan ku keennaa cawaa cuwaa'an mawat ilqita bisadii baa ciday mawat way ciday bisadii maxaan idhaha mawat haye waa mawaade ayuu ahaaye mawa maxaan idhaahdaa ila waaba codkeegii un mawaaduye haye maxaynu nidhaahnaa mawa masderke muwaan muwaan muwaa lqiط baa la yidhaha wa nubaax اlkilaab wa cuwaa di'bi waad ila socotaa wa za'iir اsad codadku iyaga keligood baa cashir noqon kara codadka marka laga hadlayo iyagoo qudhacood cashir noqon kara haddaba fucaal inoogu keen wixii cod ku tusa facalo laazima hadday cod ku tusto fucaal ku keen wlfucuulu fucuul ligayrihi mucaddaha gayrkii ayuu u sugnaaday sida dakhala dukuulan siwaa ficli sawtin ficlu sawdka mooyaane daakan ficlu sawdka ah alfucaalu fucaal baa jalaa waadixiyey masderkiisa ficlu sawdkii fucaal baa alfucaaluda waan gotay oo mubtade labaad baan ka dhigtay daakan alfucaalu wasanka fucaal ah ayaa jalaa waadixiyey masderkiisii oo fucaal baa lagu keenaya ficlu sawd hadduu yahay imise wasanoo qiyaasaan hadda maraya saddex saddex baan maraya waa faclun yaa isla lahaa facile iyo facala labadooda mucadde waa fucuul yaa iska lahaa facala laazima oo toddoba macno lix macno aan ku tusin waa fucaal yaa iska leh facala laazimaa oo ficlu sawda cod macnaheegu uu yahay mayla socotiin hadda faciladii laazimka ahayd buu hadda halkan ugu baydhay facilada laazimka ah ayuu halkan sheekhu ku baydhay wuxuu yidhi wamaaka waa ficil bay maadaasi ku dhacaysaa wamaa ficilka calaa facila facilo dusheeda ku sugnaaday ficilku hadduu facilo ku imanayo facila istaxaqa wuxuu xaq u yeeshay masderuhu masderkiisu masderkiisu wuxuu xaq u yeeshay oo loo qiyaasan waa in lam yakun haduna ahayn daata cadin tacadi iyo gudub midu saaxiiba haduuna mucaddo ahayn hadda wey ficilada mucaddaha ilan waan soo dhiganaye hadduuna mucaddo ahayn masderku wuxuu xaq u yeeshay kownahu ahaantiisa facalo uu noqdo ficilada laazimka ah masderkeega maxaa loo qiyaasanaya wasanka sheeg loo qiyaasanayo facala facala ayaa loo qiyaasanaya facala wamaaka calaa facila facilo dusheeda ku sugnaaday ka facilo ku dul imanaya istaxaqa wuxuu mutay masderuhu masderkiisu masderku wuxuu xaq u leeyahay in lam yakun hadduuna ahayn daata caddin tacaddi iyo gudub midu saaxiiba ownahu ahaantiisa facalo uu noqdo facalo ku keen ficilada laasimkii waa facala farixa wuu farxay farxadda lafteeda maxaynu odhan faraxan farxad ashira wuu qooqay qooqa maxaynu odhan maa wuu kibray ashira wuu kibray maxaynu nidhaahnaa asharan kibir cadisha wuu oomay maxaynu nidhaahnaa cadisha wuu oomay cadashan oon baynu odhan ficilada laaimkii facaalan bay ku imani halkaa sheekhu xabad buu ka tegey xabaddu ka tegey waxaa weeyi ficilada laasimki ihi hadday midabku tusto fuclatun bay ku iman hadday midabku tusto maxay ficilada laasimkii ku iman fuclatun xamira wuu guduutay maxaan idhahdaa xamira wuu guduutay ama wuu casaaday fuclatun ku keena culimo xamira wuu guduutay xumratun khadira green buu noqday khudratun kadira calocalow buu noqday kudratun safira huruud buu noqday sufratun zariqa buluug buu noqday zurqatun zurqatu lbaxri waa fucla wasankaa fuclaah sheekhu ma soo celinin oo wuu ka tegey waa kii shalay aan idinku lahaa sheekhuu ka tegi doonaa wasanka waa ficilada laazimkaa ah. hadday midabku tusto waa fucla ficilada laazimki ah, haddayna midabku tusinna waa sida beytkeenini sheegayo waa facalan facalan ku keen wamaaka calaa facila facilo dusheeda ahaaday istaxaqa wuxuu mutay masderuhu masderkiisu wuxuu mutay kownahu ahaantiisa facala uu ahaado in lam yakun hadduuna ahayn daata cadin tacadi iyo gudub midu saaxiiba in lam yakun daata cadinta xagga dambe iska marso haddaad doonto in lam yakun daata cadin haddii ayna ficiladu mucadde ahayn facalan masderkeega ku keen warkaasi waadix saw ma aha wamaaka calaa facila facilo dusheeda ahaaday ficil kasta istaxaqa wuxuu xaq u yeeshay masdaruhu masderkiisu kownahu ahaantiisa facalan u ahaada wasanka facalan ah in lam yakun hadduuna ahayn daata cadin tacadi iyo gudub midu saaxiiba waqis qiyaaso facaalatan wasanka facaalatana qiyaaso ow fucuulatan ama wasanka fucuulatan a qiyaaso lifaculta ficilka faculaa u qiyaaso lifaculta taadan beydkuu ku buuxsaday waa lifaculaa facaalatan iyo fucuulatan labada ayaa la qiyaasanaya qiyaas baa laga dhigaya facaalatan iyo fucuulatan waqis qiyaaso facaalatan wasanka facaalatan a oo facaalatan baa lagu keeni wasankii ow fucuulatan ama wasanka fucuulatan a oo fucuulatan baa lagu keeni lifaculta ficilka facuulaa u qiyaaso facuuladiibaa ama facaalatan ku iman ama fucuulatan ku iman facula facaalatan iyo fucuulatan ka shajaacati geesinimadii oo kaleba weeyi shajaacati waa wasankee shajuca buu ila ficilku ahaaye shajuca shajaacatan waa facaalatan waljaari ka ku dul socdo oo kaleba weeyi calaa sahula ficilka sahula ah masderka laga keenayoo kale sahulo maxaynu odhanaynaa fucuulatan ku keena suhuulatan facula culima laba qiyaas bay leedahay markaa masderkeegu laba qiyaas labada qiyaas waa maxay waa facaalatan iyo fucuulatan sheekhu siduu u dhigay inaad khiyaar u leedahay buu ku moodsiinayaa oo kaa doonto facuulo aad ku keeni sidaase ma aha qaarkood wa daabit markay samaynayeen waxay yidhaahdeen markuu ismiga faacil ilan ismiga faacil ee facuulilabuu ahaaye markuu ismiga faacil faciil ku imanayo masderka facaalatan baad ka dhigi kariimka maxaan ku keenaynaa karaamatan baad ku keeni markuu ismiga faacil uu acli ficilku kaga imanayana facli uu kaga imanayana waxaad ku keenaysaa maxay fucuulatan waa sida qiyaaska lakin way isdaba mari karaan oo kelmado sidaa aan ku imanayna waa la heli karaa kolkaa sahlun buu ismiga faacil ahaa suhuulatan baad ku keeni sacbun buu ismiga faacil ahaa sucuubatan baad ku keeni wahaakada waqis qiyaaso facaalatan wasanka facaalatan a qiyaaso ow fucuulatan ama wasanka fucuulatan a qiyaaso lifaculta ficilka facula a u qiyaaso wadaalika kaasi ka shajaacati geesinimadii oo kaleba weeyi iyo waljaari ka ku dul soconaya ama ku dul dureersanaya calaa sahula ficilka sahulaa faculana miyaynaan halkaa kaga bixin faciladii laazimka ahaydna miyaynaan ka soo bixin facalada laazimka ana labaynu soo sheegnay laba masder waa fucuul o iyo hee iyo fucaal fucaal muxuu ku qaydnaa sawt ficlu sawt buu ku qaydnaa hadda ficlu sawtku si kalena wuu ku iman doonaa la soco fucaalkaasi ficiilna wuu inoogu iman doonaa wamaa siwaa daaka kaa aan soo sheegay waxa ka soo hadhay iyo wamaa saya'tii iman doono waxa ka soo hadhay masmuucun weeshaad waa mid masmuucee la soco muxuu yihi sheekhu halkan haddaba olu fiirso hadda wamaa siwaa daaka masmuucun wamaa siwaa daaka masmuucun waa maxay macnaheegu wamaa siwaa daaka masmuucun waa maxay macnaheegu waxa weeye wamaa siwaa daaka masmuucun marka la leeyahay ereygan ama jumladan waxaa lagu macnaynaya intaa aan soo sheegnay waxaan ahayn waa samaaci bu ku waa shaad bu ku la soco culimadu waxay ku dareen wamaa siwaa daaka wamaa sayati dhowr buu soo wadaa iyaguna qiyaasa muxuu soo wadaa baynu nidhi qiyaaskii waxbuu soo wadaa wamaa siwaa daaka waxa aan soo sheegay waxa aan ahayn wamaa sayati iyo ka soo socda waxa aan ahaynba masmuucun waa masmuucoo waa mid la maqlay oo carab laga maqlay oo samaaciya oon qiyaas ahayn oon la qiyaasanaynin culimada qaarkoodna wamaa siwaa daakada waxay ku macneeyeen intaa aynu soo sheegnay oo qurihi hadday khilaafto sidaa waa masmuuc ficilka mucadaha ah maxaynu nihi maxaa qiyaas u ah haddaba hadduu facligii qiyaasay dee waa masmuuc waa khila hadduu khilaafo waa masmu waa masmuuc buu noqon oo hadda calima calima waa facila mayna mucadde ahayn maxaa lagu keenay halkii calmun lagaga keeni lahaa maxaa lagu keenay misterkeegii cilmun dee waa masmuuc markaa shariba wuu cabay wey halkii sharban lagaga keeni lahaa maxaa lagu keenaa shurban dee waa masmuuc ila way khilaaftay asalkeegii bay khilaaftay eh kolkaa waxyaabaha nooca ficiladii hadda aynu haynay ee laazimka ahayd ficila laazima sakita sakita wuu cadhooday in maxay lagu keenay ahayd sakatan sow maaha maxaa lagu keenaa sukdun eeg radiya raalli buu noqday maxaa lagu keenaa radiya waa laazim in radan lagu keenay ahayd maxaa lagu keenay ridan dee waa masmuuc kolkaa ereyadii fuculadii aan hayni daala wuu dheeraaday daala maxaa lagu keeni lahaa dawaalatan baa lagu keeni lahaa dawaalatan maxaa lagu keenay dherarka maxaa la yidhi duul dee waa masmuuc lin waa daalo facula buu ka yimide daalo oo facula duul baa lagu keenay waa masmuuc halkii dawaalata facaalatan lagu keeni lahaa facaalatan ila wasfigiisiibaa dawiilehe halkii facaalatan lagu keeni lahaa masmuuc buu kuu noqday duul markaa tidhaa wamaa ka siwaa daaka kaa hore ka soo hadhay masmuucun waa mid masmuuca intaa horunbuu ku qaydanya markaa ama wamaa siwaa daaka kaa waxa ka soo hadhay iyo wamaa sayati ka soo socda waxa ka soo hadhay masmuucun waa masmuuc waa masmuucoo lama qiyaasanayo ee arin shaada ayaa loo arkaya inuu yahay sheekhu haddaba facligu inuu qiyaas yahay carabku ku dhuftay oo saraaxatan buu u sheegay faclun maqiis mucadda ko faculo labadeeduna inay qiyaas yihiin carabku ku dhuftay oo wuxu waqis facaalatan ow fucuulatan ficilada laazimka ah xabadeeda aynu nii midna uu ka tegey midna uu sheegay tuu sheegay inuu qiyaas yahay istaxaqada laga gartay wamaa calaa ficila istaxaqa istaxaqa xaq buu u yeeshay xaq u yeelashadaa qiyaas baynu ka dhadhansanaynaa xaq u yeelashada halkaa kuugu qoran maxaad ka dhadhansanaysaa qiyaas baad ka dhadhansanaysaa fuculada laazimka ah, wlfucuulu ligayrihi buu yidhio walfucuulu ligayrihi mulaqaa uu sameeyey ayaynu isna qiyaaska ka qaadanaynaa siwa ficli sawtin istinaana markuu la yimid uu fucuulkii ka saaray dal fucaalu jalaa buu ku yidhi fucaalkaasaa fayda qiyaasnimuna u faydaa kolkaa waxaanoo dhani waa wada qiyaas qaarna saraaxatan buu u sheegay qaarna dimnan baynu uga qaadanaynaa waqad kasura waxaa farabatay alfaciilu wasanka faciil abaa farabatay fi sawti sawdka dhexdiisa ayuu ku batay wadai iyo xanuunka wadai iyo wadaa mumidu halkaa wadaa maynoo goday aniga wadaa buu qoryaa wuu ii kasriye wadaau xanuunka almumidu ee aadka u dhibaya qofka jalaa macnaahu macnihiisa waxaa ifiyey wasnu fucaalin wasanka fucaal ah ee falyuqas hala qiyaasto sheekhu wuxuu yihi fucuul sow facilo laazima laguma keenaynin maxaynu ka saarnay faculada laazimkaa ah, ee facalada laazimka ah. fucuul waa facaalo laazima soo ma facalo laazima maxaynu ka saarnay ficlu sawt sow maaha ficlu sawtku suu ku imanayey fucaal haddaba ogow ficlu sawtka i lagu keenayaa buu ku uhi faciil baa loo qiyaastaa ficlu sawtka qaar ka mida maxaad odhanaysaa aza almirjalu wuu guuxay aziiz zaara alasad asadu zaara alasadu zaara alasadu maxaad odhanaysaa zaara he zair زئيره هز أمريكا برومتها فأيقنات أنها حقا ستنعدم ninkaa gabyaiyo gabayga tirinaya wuxuu leeyahay zaiiruhu haza amriika birumatiha mar alla markuu sida libaaxa u reemo maraykanka o dhan baa gariira buu yihi zaiiruhu haza amriika birumatiha faayqanat xaqan anahaa satancadimu markaasun bay hubsataa ay yaqiinisaa in dunida laga waayi doono kolka waxaan ujeednaa ereyga za'iir ah waa masder za'iir waa maxay waa zaara za'iiran wey zaara za'iiran waa ficlu sawdkii maxaynu odhanaynaa maalan marka la odhanayey daksiga oo kale guuxiisa maxaa la odhanayay danna maxaynu odhan danna haye daniin daniin maxaynu odhan jirnay caleenta oo kale markay sidaa isku garaacayso xafa xafiif biyaha oo kale maxaa la odhan jiray khara khariir dameerka oo kale maxaa la odhan jiray nahaqa nahiiq faraska oo kale maxaa la odhan jiray sahala sahi wahaakada kolkaa faciilkaasi ficlu sawdka ayuu isna ku imanaya waqad kasura waxa farabatay alfaciilu faciilka ayaa farabatay fi sawti sawdka ayuu ku farabatay waqad kaura afaciilu fi sawti sawdka aad buu faciilku ugu badan yahay o xanuunka bal ka warrama xanuun haddii xanuunba aad aragto oo qof xanuunsanaya aad aragto ficilkaa xanuunkaa masderkiisa fucaal baa lagu keenaya fucaal oo fucaal haddaba inagii hadduu soo marnay maynaan fucaal soo marin maxaynu fucaalka isku ogey ficlu sawdka saw maaha sidii bakaa bukaaan xanuunkaa isna la weheliya oo wax alla waxa xanuunka ku imanaya fucaal baad iskaga odhan kartaa markaa doonto sacala wuu hargebay maxaynu odhan jirnay sacala sucaal zakama wuu durayey maxaynu odhan jirnay zukaam daara ra'suhu mada dhafar xanuun baa ku dhacay maxaynu odhan jirnay duwaar ashtaki min duwaari ra'si baad odhan duwaar sadaca maxaad odhan sudaac baad odhan sudaac wada fucaalkaasaad xanuunada ku keeni wixii xanuuna wadaau xanuunka almumidu aadka u dhibaya qofka jalaa waxa daahiriyey macnaahu macnihiisii ay masderahu jalaa masderahu jalaa waxaa daahiriyey masderahu masderkiisa ama macnaahu macnihiisa macnaha hadda waxaa looga jeeda waa masderkiiyo la soco ilan shayga halka laga ishtiqaaqdaa macno u noqonayse jalaa waxaa daahiriyey macnaahu macnihiisa oo masderka ah wasnu fucaalin wasanka fucaala baa daahiriyey maxaa lagu keenayaa buu ina yidhi xanuunkiina fucaal ee fal yuqas ha la qiyaasta haddaba fal yuqas qiyaas weeyaane hala socdo hala ogaado sacala sucaala zakama zukaama sadaca sudaacan saasaynu ugu dhawaaqaynaa falyuqasa la qiyaasta inay qiyaas tahayna toos buu inoogu sheegay qiyaasnimadiina toos buu sheegay welidii firaarin baxsadka ka u ah waxa u sugnaaday ka firaarin baxsadka oo kale ka u ah waxa u jilaaun faydan baa u sugnaaday bilficaali ficaal lagu faydmo firaar iyo shibhulfiraar maxaa la odhan jiray firaar oo baxsada iyo shibhulfiraar oo ka baxsadka ah ka shabahaya oo kale ah firaar iyo shibhulfiraar maxaynu culima odhan waa jilaaun bilficaal ficaal ha lagu keeno fara wuu haye firaaran abaa wuu diiday haye ibaan jamaxa wuu madax adaygay haye jimaaxan ficaal baa lagu keeni wixii firaar iyo shibhulfiraar kutusaya firaar iyo shibhulfiraarna waa ficaal welidii firaarin baxsadka ka u saaxiibka ah waxaa usugnaaday waa khabarkii oo soo qadimay lidii firaarintu ow ka firaarin ama firaar oo kale ka u saaxiibka ah waxaa usugnaaday jilaaun faydan bilficaali ficaal lagu faydmayo ficaal baa lagu faydmayaa oo ficaal baynu ku keeni kaasina waa masderka firaar iyo shibhulfiraar culima waxaynu ka soo baxnay eeg sawdka iyo daaga fucaal baynu uqiyaasanay sawdka iyo daaga maxaynu uqiyaasanay fucaal sawdka qaarkiina maxaynu sawdka iyo daaga labadaa fucaal baan uqiyaasanay firaarka iyo shibhulfiraarkana maxaynu uqiyaasanay ficaal baynu uqiyaasanay s eeg sawdka qaar kamida ficiil sow maaha waxa wehelin doona sawd iyo sayr baynu odhan doonaa sayr baa isna soo socda sawd iyo sayrna ficiil baynu uqiyaasan doonaa ficiilka hadda wa inagan marnayba isagoo bacdu sawd ah sawdka qaarkii ficiilha lagu keeno wa inagan nihi waqad kaura alfaciilu fi sawti sayrkana waynu uqiyaasan doonaa insha allahu tacaala waqad kaura waxa farabatay alfaciilu wasanka faciil ah ayaa farabatay fi sawti sawdka oo codka abuu ah ku farabatay wadaau xanuunka almumidu xanuujinayana jalaa macnaahu macnihiisii waxa fayday wasnu fucaalin wasanka fucaal ah ee falyuqas hala qiyaasto welidii firaarin baxsadka ka u saaxiibka ah waxa u sugnaaday ow ka firaarin baxsadoo kale ka u saaxiiba waxa u sugnaaday jilaa faydan baa u sugnaaday bilficaali ficaal lagu faydmayo ficaal baa lagu faydmayaa jilaa bilficaal facaalatun wasanka facaalatun ihi sayrkii muu ka tegeyba sayrkii ahaan bay nooma qori sow aha sayrka isna faciil wuu ku yimaadaa oo waxaynu arki doonaa dee raxala wuu rartay maxaa la odhan jiray raxala raxiilan damala wuu degdegey maxaynu odhan jirnay damiilan baa la odhan jiray wahaa kada facaalatun wasanka facaalatunihi likhisaalin wixii khaslad iyo abuur ilaahay uu kugu abuuray ah een isbedelin wixii u sugnaaday bay facaalatntu ahaatay facaalatun likhisaalin wasanka facaalatun ah, wax alla wixii abuur ah ayaa lagu keenay oo loo qiyaastaa sheekeenu sharxeenna yare bedrudiinku wuxuu leeyahay aabbahay halkan wuu khaldamay icaada maxda iga dhe bu yidhi icaada maxda aabbahay kelmad halkan wuxuu qoray bu yidhi kitaabkan matniga iyo sharxu waa waa waa waa sheekhii qoray kitaabka iyo inankiisii kitaabka markii la fahmi waayey laamiyaha ayaa la yidhi inankiisii balkaale sharax aabbaha kaale afgaraa la yidhi markuu sharxii koobaad qoray ayay culimadu dee sharxyo kale u sameeyeen kolka waxaynu uga jeednaa badrudiinku facaalatu likhisaalin wuxuu odhan doonaa aabbahay halkaa wuu wahmiyey wuu ismoodsiiyey o waa icaada maxda icaada maxda sidaasaa filayay inuu qori jiray icaada maxda talow sheekha muxuu ku haystaa wuxuu ku haystaa sheekha waa icaadatu maxdaha uu qoraya wuxuu ku haystaa sawnagii soo marnay miyaynaan culima soo marin bal hadda u fiirsada waqis facaalatan ow fucuulatan lifacuulta ma soo marnay hadda mar dhaweyd fuculo maxaa loo qiyaasanayey facaalatan iyo fucuula dee halkaa facaalatan sow kuma jirin facaalatantii uu inoo soo sheegay uu ina yidhi lagu keeno unbuu haddana halkan inoo keenay facaalatu likhsaalin facaalatantibuu laba jeer sheegay iyadoo ama icaada maxda buu la yimid bu yihi markaa uu iska soo laba celiyey un looma xallin karayo bu lama daweyn karayo bu waa la daweyn karaa baynu leenahay inanka aabbaha isagaa saxnaa eeg inaad fahantaa fiican ma og tahay aabbihii saxnaa waxaana weyi sababtu facaalatun likhisaalin ta halkan ku sheegayaa waa saddexda ficil ee hulaasiga ah saddexda ficil ama facaala ha ficilku ama ficile ha ahaada ficilku ama facule ha ahaada ficilku kol hadduu khaslad ku tuso facaalatan baa loo qiyaastaa kii hore uu inoo soo sheegayna faculo oo quru gaaru ahaa faculo oo qura mayna kala ballaadhnayn markaa maycaada maxda mise waa macna halkiisii dhacay halkiisiibuu dhacay waxaynu arkaynaa facaalatun in lagu keenayo saddexdaba waynu arkaynaa insha allah waayo dharufa waxaad odhan caqli buu yeeshay facaalatan ku keen dharaafatan rajaxa caqluhuna facaalatan ku keen rajaxa caqluhu caqligiisiibaa raajix noqday isagoo facalaa ah, maxaad ku keeni rajaxa rajaaxatan baad ku keeni kolkaa waa khisaal wax alla wixii khisaalku tusaa ama facalaba ha noqdo oo faculadiiba ha khilaafo ama facula ha ahaadee uu ka caamsan yahay markaa kii hore facaalatun wasanka facaalatun ihi likhisaalin buu usugnaaday khisaal ereyga khisaal waa jamcu khaslatin khasladana waxaa loo yaqaanaa shayga aan isbedbedelin ee ilaahay uu kugu abuura sida caqliga iyo deeqsinimada iyo sharafta iyo maxaan ku idhaahdaa waxyaaba dhiiranaanta iyo waxyaaba noocaas adu aadan iska keenkeeni karin ilahay ku siiyo kuwaasaa ayaa caqligaago raajix noqda iyo wlficaalata wasanka ficaalata ah dac ka tag lixirfatin shaqo uga tag oo wilaayatin ama wilaayo uga tag iyo maamul meel la maamulo oo walaa tahilan ha ilaawin wuxuu ku yihi ficaalatan waxaa loo qiyaastaa xirfad iyo wilaayada culimada qaarkood waxay moodeen ficaalatan tan la qiyaasanayo keliya inay facalo un ku qaydan tahay oo facala laga warramayay bay yidhaahdeen sidaa maahee ama facile ha ahaado ama facalo ha ahaado ama facula wax alla wixii xirfo iyo wilaayo ku tusa ficaalatan baa loo qiyaastaa ragga qaarkood baa yidhi war mucaddaha u aki faclu maqiisulmucadda aan soo nidhiye mucadduhu kuma jiro maya baynu leenahay xataa mucadihii soo gelaya waynagii shalay kusoo tusaalaynayna kataba kitaabatan iyo qara'a qiraa'atan iyo weliya wilaayatan amira imaaratan sacaa sicaayatan khafara khifaaratan tajara tijaaratan waxalla wixii xirfad ah zaraca ziraacatan khaada khiyaadatan xaaka xiyaakatan wax alla wixii xirfad iyo shaqo ah qabto ficaalatan baad ku keeni wlficaalata wasanka ficaalata dac ka tag lixirfatin xirfad uga tag oo wilaayatin ama wilaayo uga tag iyo maamul walaa tahiran hana ilaawin warkaa aan ku yidhi ha isku ilaawin buu ku yidhi culima halkaa waxaa inoogu dhammaaday masderka intii qiyaaska ahayd ee welibana mulaqa ahaa masderka mulaqa ah intii la qiyaasanayay baa halkaa inoogu dhamaatay almasder almulaq qiyaaskiisii culima ma la socota haddaba wasanada masderkan hulaasiga aynu qiyaas uga dhignay faclun waynu uga dhignay sow ko aha facalunna waynu uga dhignay saw laba ma aha facaalatan iyo iyo iyo iyo fucuulatanna waynu uga dhignay saw afar ma aha fucuul waynu uga dhignay saw shan ma aha fucaal waynu uga dhignay saw lix ma aha faciil waynu ka dhignay saw toddoba ma aha ficaalna waynu ka dhignay sow sideed ma marayno ficaalatuna waynu ka dhignay sagaal saw ma aha xabad aynu ka tagnay ba jirta oo sheekuu ka tegey oo la yidhaha wa waa imisa fuclatun markaan ku darsado toban kaasiba waa qiyaas culimadu waxay yidhaahdeen fuclatuntaa sheekuu ka aamusay mid kaluu sheekhu ka aamusay baa jira bay yidhahdeen facalaan facalaan wixii idiraabaadku tusa facalaan baa loo qiyaastaa facalaan wixii idiraabaad ku tusa idiraabaad waa wax tamawuj samaynaya ama dhaqdhaqaaq samaynaya sida daafa dawafaanan jaala jawalaanan daara dayaraanan eg dayaraanan jawalaanan dawafaanan eg facalaanan baa loo qiyaasanaya wixii idiraabaad ku tusa isna waa macno kale imisaynu haynaa markaa culimo koob iyo toban ma haynaa koob iyo tobankaa wasan ee hadda qiyaaska aynu ka dhiganay koob iyo toban kuba mulaq baa loo yaqaanaa masderka mulaqa ah ayaa loo qiyaastaa waa masderka he mulaa mulaqow maxaa tahay ilaa shalay mulaq iyo muqayadun baynu lahayne mulaq iyo muqayad waa maxay masderka qaar baa aan qaydnayn oon tirana ku qaydnayn tilmaan iyo sifana ku qaydnayn masderka qaarna ama tiruu ku qaydan yahay ama tilmaanbuu ku qaydan yahay masalan waxaan odhanayaa jalastu juluusan imise jeer baan fadhiistay haddaan jalastu juluusan idhaah maanaa tiro sheegayba lama garanayo intaan fadhi inaan fadhiistay un baan sheegaye intaan fadhiistay lama sheegin waa mulaq dee masaadirtan aan ka warramayni mulaq bay ahaayeen haddaba laakiin haddaan faclatan ku keeno wasanka faclatan ah waa tiro oo waa mar qura jelastu jalsatan haddaan idha wa maay macnaheegu jalsatan jelastu jalsatan waa mar qura masder kaste si kaste ha ku yimaade faclatan ku keen markaad mar doonaysid inaad ka dhigto saw dakaltulbeyta dukuulan ma aha lama garanayo inta jeeraad gashay guriga haddaad dakaltu dukuulan tidhaa laakiin mar baan galay markaad leedahay maxaad odhan dee faclatan ku keen dakaltulbeyta daklatan waa masderulmar waa muqayad baa la yidhahda markaa tiruu ku qayday waa kan soo socda faclatan wixii tiro lagu qaydaya lagu keena dakaltu daklatan akaltu aklan inta jeereed cuntay maa la garanaya haddaad akaltu aklan tidhaa akaltu waan cunay aklan cunid lama garanaya inta jeereed cuntay haddaad doonaysa mar quraan wax cunay inaad tidhaahdo aklankii maxaad samayn dee ta un kusii dar aklatan maxaad odhanaysaa markaa mar quraan wax cunay wey akaltu aklatan mar quraan wax cunay eeg sharibtu shurban shurban waa cabidun markaad doonaysa mar quraan cabay maxaad odhan halkii shurban ahayd maxaad odhan sharbata maain laa yadmau bacdaha abada ama laa admau bacdaha abada sharbata maain waa kabasho eeg waxaa kaloo jira heyo heyo waa tilmaan ficlatan haddii lagu keeno ficlatan tilmaan bay faa'iidaysaa waa qaab iyo si ficlatan waa maxay baynu nidhi qaab ama si bay noqonaysaa masalan waxaad eegtaa jalastu juluusan saw juluus ma ahayn juluuskii ficlatan ugu dhawaaqa ficlatan ka sameeya jilsatan waa la idaafeeya inta badanoo waxaa loo idaafeeyaa dee kolba kaad doonayso jelastu waan fadhiistay jilsat alculamaai waa maxay macnuhu jilsat alculamaa siday culimadu u fadhiisanaysay baan u fadhiistay haddaad tidhaahdo ka waran haddaba mashaytu mishyata saariqiin siday tuugadu u socotaan u socday mishya siday tuugtu u socdaan baan u socdaa mishya waa ficla hey uu sheegay waa muqayadoo hey oo tilmaan buu ku qaydan yahay markaa kana waxaynu ognahay eh, xadiikii rasuulka sal اlahu alayh wasalam xadiikii macnihiisu aw idaa dabaxtum faaxsinuu adibxata eh, daalkan hamoodina khalad inay tahay faaxsinuu adibxa qaabka aad wax u gowracaysid hagaaji baa lagu le waa qaabkii eg waa hay-adii hay-adaad wax u gowracaysid hagaaji baa lagu leeyahay faaxsinuu adibxata waxaan la ogolayn laxda markaad gowracaysid amarida inaad midida ku hor afaysato waxaa kaloo la ogolayn laba neef hadaad gawracayso kii kaloo halkaa taaganoo arkaya inaad ka midida saarto ila wuu didayaaye wuu diday wuu arkaya waa soo kulibaaxa markuu arka ay adhigu ka didaan maxay u didaan war wuu arkaya ka wax cunaya wuu fahmayaa kolka waxaa loo baahan yahay eg axsinu adibxa qaabka waxa weeye inaadan gaajaysiin kolley waan dilayaaye waxba siin maayo lacag kale sii gelin maayo waaban gawracanayaaye eh cawska yaru hadda cunaya ma hilib buu ii bixini iyo biyaha yaru cabaya ha odhanin war fa axsinu adibxata inaad neefka ixsaanna u samaysid si wanaagsanna aad u gowracdid midi bilaa afa ana ha kuu gowricinde walyuxida axadukum shafrata midi si fiican loo lisay oo loo afeeyeyna isku day inaad ku gowracdid waa hay-adii xadiidkan maad aragteen odhanayo ninka ka baxa maxaanku idhaahdaa dee muslimiinta qayda shibrin oo kale muxuu ahaa xadiidkii maata mitat aljaahiliya mita ragga qaar baa mooday miitadaa khalad xadiidka rag macnaynaya ad arkaysa miita odhan miimka kasrihiisu ma garanayno meyta odhanaya war meyta maaha waa hay-adii hadda aynu marayne ficil ahaa mitat aljaahiliya sida jaahiligu u dhimanaya wey waabsi iyo qaab wadacuu way dejiyeen culimadu wadacuu way dejiyeen culimadu faclatan wasanka faclatan ah ayay dejiyeen limaratin maro ayay u dejiyeen eeg o waxaan ka bilaabay wadacuu waxaan ku xujisiiyey faclatan waxaan kusoo xujiyey limaratin wadacuu way dejiyeen culimadii faclatan wasanka faclatan abay dejiyeen limaratin maray u dejiyeen oo maraa loo sameeyey wasankaa wa ficlatan wasanka ficlatan ana way dejiyeen lihay-atin hay-o ayay u dejiyeen hay-o ayaa ficlatanna loo dejiyey haaliban sida haalibka ah weeye haaliban waa haaliban o sida aalibkaa sidaas ficlatan baa ayaa laysku tusayaa waa hadduuna masderku markiisa horeba faclatan ku imanin ama ficlatan ku imanin hadduu markiisa hore ku yimaado dee waaxidatan ama tilmaan baa la raacin doonaa tilmaan ama waaxidatan ah ayaa la raacini maala waxaan doonaynaa raxima raxmatan raxime masderkeegu markiisa horeba raxmatan buu iskaga yimaadaa raxmatan waa maxay macnaheegu markaa hal naxariisa hamoodin marada intaan laga keenin buu masderkii caadiga ahaaba raxmatan iskaga yimid haddaba maro markaad uga qastaysid waaxidatan baad raacini raxima raxmatan waa haaliban waa ka kule raxmatan waaxidatan mar qura wadacuu way dejiyeen culimadu faclatan bay dejiyeen limaratin bay u dejiyeen marada maxaa lagu keenaya wasanka faclatan marra waa wixii tiro sheegaya mar wa ficlatan bay dejiyeen lihayatin bay u dejiyeen haaliban sida haalibka ah waa haalibka ka mishyati khuyalaai kuwa iskibriya qaabkay u socdaan oo kaleba weeye mutakabiriintu siday u socdaan dee way cirkay eegaanoo cagahay dhulka la waayaan oo maraday dhulka jiidaan astaamo lagu garta ayaa jirta qofku inuu mutakabir yahay astaamahaasaad ku garanaysaa ka mishyati kuwa isla weyn ama iskibriya qaabka ay u socdaan oo kaleba weeye mishyat khuyala in allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam